لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل في تابع المنادى تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه رفاع وانسب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب الما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب البعد صفة يلزمه بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بالسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثاني وضم وافتح أولا تصب واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا وفتح أو كسر وحذف يستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر وفي النداء أبات أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع عوض فصل في تابع المنادى هذا محله تابع ذي الضم الزم اللازم تابع ذي الضم ضم مد صاحب تابعي المضاف لإضافي دون ال أنت إذا حل يهي ألزمه واحد اللازم تا نصب النصب اللازم وذلك كأزيد wadaalika kaazaydu dalxiyal weeye halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi munaadan ku jiraye ee munaado mabni ah taabic haddii loo sameeyo sida la yeelayo munaadaha oo annagii usoo qaybinay w qeyb la icraabayo iyo qeyb la binaynayo mufradnimo iyo macrifanimo munaadaha haddii ay u kulanto waa mabni wixii lagu rafcin jiraa lagu binaynayo labadaa ah haddii uu ka badbaadana mufradninbuu ka badbaado mudaaf ama shabiihun bilmudaaf ayuu noqday ama macrifanimuu ka badbaadayo waa mufrad aan macrifo ahayn oo nakire hayru maqsuuduu noqday mansuub wey waa mucrab mansuub ah hadduu mucrab mansuub ee noqdo taabica la raacinaya ka hadal uma baahna lafdigaas la nasbiye ayaa laga raacinayaa war kalena ma jiro ilaa maxal kale iyo taqdiir ma jirte waayahay hadduuse mabni yahay munaadaha lafdigiisa waa binaysan yahay fii maxalli nasbinna wuu yaallaa taabica la raacinayo ma lafdigan binaysan xarakatu binadan meesha saaran mid lamid ee miyaa taabica la saari se maxalkaa laga raacini arrinkaasuna waa inuu ka hadlo toban labaatan suuro ayaa ka suurowda qaabkay uga suurowdaana waa annagii qadriga ku soo marnay waana soo qornay waagii waay waxay noqoni taabica tawaabicda shan bay ah iyaan ku soo marnoy ahay waa nacti iyo tawkiid iyo bayaan iyo nasaq iyo bedel shantan tawaabicda ah mid walba qismada caqliyada ah waxay ka suuraysan kartaa afar suuro taabica al inuu wato inuu idaafaysan yahay al iyo idaafo labadaba inuu wato labadaba inuu ka jaridan yahay afartaa suuraa ka suurowda afar shan haddii lagu dhufto labaatan suuray noqoni labaatankaa suura saddex qeyb ayay u qaybsameen mutacadir mumtanic iyo saxiix mutacadir waxaa loo jeedaa carabiyaba kuwa suuroobay waa waxaan carabiba lagu arki karin haddii baabulmunaada la joogo iyo haddii meel kale la joogo midnaba laguma arki karo mutacadir baa la yidhaahdaa mumtanicna baabulmunaaduu ka mancoon yahay laakiin abwaabta kale waa lagu arki karaa loo jeedaa saxiixna baabulmunaada iyo khayrba waa lagu arki karayaayo waa ku ansaxaya saddexdaa qeyb ayuu u qaybsamay mutacadirka waa saddex suura mumtanicana laba suura saxiixana shan iyo toban suura mutacadirka waa saddex suura towkiid al iyo idaafo wata iyo towkiid al wata iyo bayaan al iyo idaafo wata saddexdaa suura carabi in lagu arkaa mustaxiil weeye wax dhici kara maaha towkiid al iyo idaafo wata ma jirto waayo alfaadu towkiid dhammaan waxay ahaayeen bajaamid ismi jaamidana al iyo idaafo la isuguma geyni karo ee ismiga al iyo idaafe geynaya wasfi inuu yahay horta shardi ahayd waa yahay al la gelin karaana ma jiro oo al keli aqbalayo tawkiid waayo alfaadu tawkiid dhammaan damiir baaba loo idaafeeya ilaa lafdiga ajmaca mooye ajmacna allama geliyo bayaan al iyo idaafo wataana waa mutacadir asna waayo alfaadulbayaan dhammaan jaamid bay ahaayeen mar haddii ay jaamid ahaayeen ee al iyo idaafo la geyni karo heshaa waxaa ka soo baxay towkiid al iyo idaafo wataa waa mutacadid towkiid al keli wataana waa mutacadir bayaan al iyo idaafo wataana waa mutacadir saddexdaa suura waa mutacadir laba suurana waa mumtanic baabuniday ka mancuun yihiin meelaha kale waa lagu arki karaya labadaa suura labadaba waa bedel bedel al iyo idaafo wato iyo bedel al wato midna baabunida laguma arki karo bedel alya idaafo wata iyo bedel al wataa midna baabu nida laguma arki karo waayo waa tawaabicda markii aan soo marayna waa anagii soo sheegnay bedelka calaa niyati takraari caamil buu qabaa caamil la soo celceliye niyadii ayuu qabaa haddaba munaado ismigii laga bedelaa xarfu nidaha wax la geliyuu la mid yahay shalayna waxaan soo qaadannay wabiqdiraani khusa jamcu yaawa al ilaa maca allaahi wamaxkiyi ljubal lafdiga allah iyo jumlooyinka la xikaayoonaya mooye al iyo xarfunidde in la isu keenaa ma bannaana haddaba bedel al wataa ma suuroobi karto waxaa lamida ah bedel al iyo idaafo wata isla labadaa suurana waa mumtanicoo baabkan ayay ka mancoon yihiin saddexdii suuroo horena mutacadir weeyaanoo carabi oo dhan ayay ka mancoon yihiin waaya shan iyo tobanka suuree soo adhe waa saxiix shan iyo tobankaa saxiixa saddex qayb u qaybsami siddeed ka mid ah munaadaha mabniga ah ee lafdigiisa uu binaysan yahay fii maxalli nasbinna yaallo lafdigaa laga raacini ama maxalka midkii la doonaa laga raacin kara sideed ka mid ah sideeddaasi way sahlan tahay waa nacti al iyo idaafo wata iyo nacti al wata iyo nacti al iyo idaafo midna aan wadanin saddexdaa nactigaas nactigay ka imaani towkiid mujaradoo aliya idaafo midnaba aan wadanin waa ajmac keliye bayaan mujaradoon aliya idaafo midna wadanin iyo bayaan al keli wato nasaq al wata iyo nasaq aliya idaafo wata sideeddaa suura munaadaha lafdigaa laga raacini ama maxalkaa laga raacini jaaza wajaaza weeye midkaa doontaad ka raacini nacti aliya idaafo wato iyo nacti al keli wato iyo nacti mujaradoon al iyo idaafa midna aan wadanin waa saddex suura b tawkiid mujaradoo al iyo idaafa midna aan wadanin waa lafdiga ajmace waa afar bayaan al iyo idaafa midna aan wadaninoo mujarad ah shan bayaan al kelia wata waa lix nasaq al iyo idaafo wata waa toddoba iyo nasaq al iyo idaafa midna aan maya nasaq alkeli wata alkeli wataan u sideeddaa suura munaadaha ee mebniga ah taabiciisa lafdiga aad ka raacini ama maxalka aad ka raacini waayo shan iyo toban sideed haddii aad ka saarto maxaa soo haraya toddoba soo maahan toddobadaasi ee afar suuro saddex suuroo ka mid a munaadaha maxalka in laga raaciyaa waajiba munaadihii lafdigiisa mabniga ahaa maxalkiisana maxalu nasbada yaallay taabiciisa maxalka oo keliya in laga raaciyaa laazimah oo lafdiga inaad ka raacisaa ma bannaana waa saddex saddexaasi waa nacti mudaafa saddexdaba waa mudaaf keliya waa nacti mudaafa tawkiid mudaafa iyo bayaan mudaafa saddexdaasi munaadihii mebniga ahaayee taabica ay u ahaayeen maxalkiisoo maxalu nasbaa la raacini taabica didamilmudaafa duuna alalzimhu nasban waa tan uu leeyahay ka zaydu dalxiya wuxuu miaaliyey nacti mudaafa zaydu zaydow zaydkii dalxiyale daada waa nacti wayna idaafaysantaha waa nacti mudaafa waxaa la mid ah tawkiid mudaafa iyo bayaan mudaafa saddexdaana waa la mid waayahay maxalka oo keliyaa laga raacay afarta soo hadhay kal munaada ayaa loola dhaqmay afarta soo hadhay munaado mustaqila yacni xarfunidaah wax iyaga uu ku jiro taabica dan lagama leh waxaan u jeedaa matbuuca dan lagama leh taabica xarfunida wax uu ku jiro ahaan ayaa loola dhaqmiyo hadduu mudaaf iyo shabiihun mudaaf bilmudaaf noqdaana waa la nasbini haddii mufradnimo iyo macrifadnimo ay isugu timaadana waa la binayni war kale ma jiro afartaasi afartaba bedel ay ka imaanayaan waxaan u jeedaa bedel iyo nasaq ay ka kala imaanayaan bedel iyo nasaq waa bedel mujaradoo al iyo idaafe midna aan wadanin iyo bedel idaafo keli wata iyo nasaq aliya idaafo midna aan wadanin iyo nasaq idaafo wata yacni waa bedel iyo nasakh oo isla markaa mujarada ah ama mudaaf keli ah afartaas suurana kalmunaada almustaqil ayay noqonayaan xarfunidaha iyaga wax uu ku jiro ahaan ayaa loola dhaqmi binaa haddii ay mutaanna waa la binayni icraab haddii ay mutaanna waa la icraabi arrinka aan ka hadlayna munaadaha mabniga ah oo taabica loo samaynaya lafdigaa laga raacini maxalkaa laga raacini maya kalmunaadi almustaqil ayuu noqonay aan leenahay lafdiga ayu waa inuusan ahayn ayu haddii uu noqdo taabiciisa lafdiga waxaan ahayn lagama raacin karo musanifkaa soo wadaaye taabica min baab alishtiqaal alzim u laazim taabica didami dama mid u saaxiibee taabicii taabicii almudaafa la idaafeeyey duuna al al la'aanteeda xaal uu yahay alzimhu waxaad u laazimtaa nasba nasba u laazim maxalka ka raaci waa nacti iyo towkiid iyo bayaan saddexdaasoo mudaaf keliya wadaalika ka zaydu zaydow zaydkii dalxiyali xeelaysiga u saaxiibka ahaayo wamaa siwaahu rfaca winsib wajcalan ka mustaqilin nasaqan wabadelan warfac rafci maa waxa siwaahu kaa ka soo haray aw insib ama nasbi wajcalan yeel nasaqan wabadelanna ka mustaqilin munaado mustaqil oo kale ka dhig musanifka sidaa qaaciidada muusa tawdiixinin xogaa ishaaraad buu samaynaya yacni wuxuu leeyahay wamaa siwaa urfaca wuxuu u jeedaa sideeddii lafdiga laga raacinayey ama maxalka midka la doono laga raacinayay sideeddaasuu ku ishaaraya amana tawdiixinin wamaa siwaa urfaca winsib sideed suuraa geli waa nacti al iyo idaafo wata iyo nacti alkeli wata iyo nacti mujarada iyo tawkiid mujarada bayaan mujarada iyo bayaan alkeli wata iyo nasaq al wata iyo nasaq al iyo idaafo wata sideeddaa suura wamaa siwa urfaca wansib wajcalan ka mustaqilin nasaqan wabadalanna waxaa soo gelaya afartii suuree munaado mustaqila taabica uu noqonayey afartaana bedel iyo nasaq ayay ka imaanayeen waxayna ahaayeen bedel mudaafa ama bedel mujarada nasaq mudaafa ama yacnii bedel iyo nasaq oy al ku jirin alla-aantaasi idaafaha u wehliso idaafku waa idaaf oo uu idaafaysan yahay ama idaafana kuma jirto midkuu doonaha ha noqdo allunka ilaali sida ayuu u jeedaa wamaa siwaahu warfaca rafci maa waxa siwaahu kaa ka soo haray rafci aw insib ama nasbi wajcalan yeel nasaqan wabadalan nasaq iyo bedeloon al wadanin weeye idaafay wataan ama idaafana ma wataan ka mustaqilin munaada mustaqiloo kale kaye wain yakun masxuuba almaa nusiqaa fa fiihi wajhaani warafcun yuntaqa wain yakun haddii uu yahay maa wixii nusiqa nasaqa laga dhigay masxuuba al al mid lala saaxiibiyey haddii uu yahay fa fiihi kaa dhexdii ayuu ku sugnaaday wajhaani laba wej wa rafcun rafcaana yuntaqaa la doorani ee wajcalka mustaqilin nasaqan wa bedelan hadalkii sidaa ahaa ee musanifka uu ilaaqay ayaa waxaa mumkin in loo fahmo nasaq dhammaantii inuu yahay munaado mustaqil oo kale arrinkaasuu yuu meesha ka saarayaayo wuxuu leeyahay nasaqa munaado mustaqile wuxuu noqonayaa al markuusan wadanin amaa nasaqa al haddii uu wato al markaa uu wata idaafaha u wehliso ama yaa idaafana yuusan wadanin yacnii nasaqii masxuubu al wey masxuubu al haddii uu yahay idaafa u wehlisaayo wuu idaafaysan yahay ama waa masxuubu al keli nasaqaasi sideedii lafda wa maxallan midkii la doono laga raacinayuu ka mid yahay ee munaada mustaqil ha u qaadanin sidaa ayuu ku wadaa wa in yakun haddii uu yahay maa wixii maada ayaa ismigii kaanada ah masxuubana waa khabarkii wa in yakun haddii uu yahay masxuuba alal mid lala saaxiibiye haddii uu yahay maa kii nusiqa la nasaqay nasaqa laga dhigay fa fiihi kaa waxaa ku sugan wajhaani laba wej wa rafcun rafcaana yuntaqaa la doorani وأyهa مصحوبة البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وأyهa لفdiga أyهa يلزم wuxuu laazimi مصحوبة al mid lala saaxiibiyuu laazimi baعdu xaal uu gadaal ku sugan yahay صفaةan xaal uu sifan yahay biرafci rafcaha xaal uu ku dheehan yahay ladaa dilmacrifati garasho nin u saaxiibaya agtii ayuuna laazimi waayu haadaa iyo waayu haladii lafdigaana warada wuu soo arooray wa wasfu ayin ayinku sifayntii bisiwaa haadaa kaa waxaan ahayn lagu sifeeyaana yuraddu waa la celin yacni wuxuu leeyahay munaadaha mebniga ee taabica loo sameeyey ayun hadduusan ahayn waa intii aan ka soo hadalnay ayu haddii uu yahay sideedaba ayu nidda in loo isticmaalaa waxaa keenaa wuslatu linidaa'i maa fiihi al ismi al ku jirta inaad u nidaysaa haddii aad doontaad ayuu isticmaalay oo shalay waa annagii soo marray ismi al ku jirta looma nidayn karo alrajul inaad u nidaysaa haddii aad doonto yaa alrajul inaad tidhaahdaa ma bannaana maxaad samayni ayu isticmaal ayudaas u nidee oo nakiro maqsuudo ka dhigood dambe kubinee fii maxalli nasbin isla markaana ismigii asha wate nacti ka dhig oo ayuda ku nactiye waayahay waxaana laazima taabica ayun la raacinayo nacti waa inuu yahay nactigaasi masxuubu al waa inuu yahay waa shardi yacnii saddex arrimood ayuu noqon karayaa nactiga ismi alla la saaxiibiyey iyo ismi mawsuuloo al wata iyo ismulishaara saddexdaasaa lagu nactiyeeyaa lafdiga in laga raaciyaana waajib ah oo maxalka in laga raaciya ma bannaano arrinkaasuu ka hadlayaa muse waxaa kaloo laasima ayuda iyo ismiga loo nidaynayo haa tambiih in loo dhexaysiiyaana waajib wey oo ayudaa haa tambiih laga dambaysiiyo oo la yidhaahdo yaa ayuha arajulu yaa ayuha annaasu yaa ayuha alnebiyu ayudaasi taniye iyo jamac in laga dhigaa ma bannaanee ifraadkaasaa loo laasimi laakiin ta'niid ayaa ku bannaan oo waxaa loo nidaynayaa hadduu mu'anaf yahay oo sifadu ay mu'anaf tahay yaa ayatuha nnafsu in la yidhaahdo waa bannaan tahay laakiin taniye kuma bannaana jamacna kuma bannaane ifraadka ayaa loo laazimi ee nactiga unbaa maqsuudka iyo waxaa looga jeeda caddayn nactiga iyo ayuda dhexdoodana haa tambiih in la dhigaa waajiba nactiga lafdiga in laga raaciyaa waajiba saddexdaa midun inuu noqdana laazim weeyaanoo ismi alwata ama ismi mawsuuloo alwata hataa ismi mawsuuloo alwadanin laguma sifeyn karo ismi mawsuuloo alwata iyo ismuulishaara oo ya ayuhaadaa la yidhaahdo waka وأyha مbtd weeye يlزم فicl mdaarc faacilkana waa damiir mustatiroo ayuda u noqonaya masxuuba alla waa mafcuulkeedii bacdu iyo صifatan iyo birafci saddexdaba xaalo wey oo ylزmu faacilkeena ayuu xaalo ka yahay وأyuhaa lafdiga ayuhaa ah. ylزmu wuxuu laazimi masxuuba alal mid lala saaxiibiyey may masxuubku xaalo ka yahay وأyuhaa lafdiga ayuhaa ah yalzamu wuxuu laazimi masxuuba alalmid lala saaxiibiye ayuu laazimi bacdu xaaluu masxuubo alkaasi gadaal ku sugan yahay lama hormarin karo sifatan xaal uu nacti yahay birafci xaal uu rafco ku dheehayoo lafdiga laga raacinayo ladaadi lmacrifati garasho nin u saaxiibia agtii ayuuna laazimi ladaadi lmacrifa waa iska tamaamulbey wa ayu haada iyo waayu aladii labadaa lafdina warada wuu soo arooray oo ayudiyo ismulishaaro lagu sifeeyo ayu haadaa la yidhaahdo iyo iyadoo ismi mawsuuloo alwata lagu sifeeyo ayuha ayuhaladii iyo ayuhaladiina aamanuu oo kale la yidhaahdo waayu haadaa iyo waayu aladii warada madkuurkaa wuu soo arooray wa wasfu ayin ayinku sifaynteeda bisiwaa haadaa saddexdaa wax ka soo haray lagu sifeeyaa yuraddu waa la celini cidna laga yeeli maayo waduu ishaaratin kaayin fi sifa in kaana tarkuhaa yufiitu lmacrifa waduu ishaaratin ishaaro mid u saaxiibee kaayin ayin ayuu la mid yahay fi sifati sifaynta ayuu kula mid yahay in kaana waa haddii uu yahay tarkuhaa sifada ka tegiddeeda yufiitu mid tagsiinaya almacrifata garashadaa haddii uu tagsiinayo halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ayuda ee lafteeda niddo loolama qasdaynin ee waxaa la doonayay ismi alwato nidayntiisa in lagu gaaro yacnii sifadeeda ayaa xaqiiqa ahaan munaado ahoo loo nidaynayaaye ayudan waa lagu gaarayay wuslatu linidaa'i maa fiihi alwi waxaa jira ismulishaare laftiisa wuslatu linidaa'i maa fiihi al inaad ka dhigtaa kuu bannaan ismulishaare daa soo ma ahan yaada rajulu inaad tiraa kuu bannaan waa yahay haddaba daada sida ayun haddaad u isticmaasho wuslatu linidaa'i maa fiihi al aad ka dhigto oo daada sideeda uguma nidaynhay sidee danta aad leedahay waa sifada dambe daadanna ismigaa dambe asha wataad ku gaari sifada wuxuu kala mid yahay ayu oo kale oo sidee ogala mid yahay awalan sifada lafdiga in laga raaciyaa waajiba aaniyan waxaa lagu sifaynaya saddexdii ayuu lagu sifaynaye laba ka midaa ah lagu sifaynaya saddexdu ismulishaara ka mid aha soo maahayn hee daada idaaba ismulishaare ismulishaare kale laguma sifaynayo ee waxaa lagu sifaynayaa ismi alwata ama ismi mawsuuloo alwata oo waxaad leedahay yaa da ama yaa da ladii qaama waxaan labadaa ahaynna laguma sifayn karo waa marka daada loo isticmaalo sida ayu wuslatu linidaa'i maa fiihi alla doonayo munaadaha iyo waxa loo nidaynayana maqsuudka uu yahay sifada dambe amaa daada lafteedaba haddii loo nidaynaya ka warran in la sifeeyaaba laazim ma aha haddii la sifeeyena lafdiga iyo maxalka midkaa doontaa ka raaci bay ahayd arrintu marka waduu ishaaratin ishaaro mid uu saaxiibee ka ayin ayin ayuu la mid yahay fi sifati sifaynta ayuu kula mid yahay in kaana sifaduu kula mid yahay haa tambiihii laasimaya iyo waxa kula mid maaha in kaana waa haddii uu yahay tarkuhaa sifada ka tegiddeeda yufiitu mid tegsiinaya almacrifata garashadii la garan lahaa mawsuufka ayuu tagsiinaya sifada la garan lahaa ayuu tagsiinaya fii naxwi sacdu sacd alawsi yantasib aanin wadummo waftax awalan tusib wayantasibu waxaa nasboomi aanin mid danbaa nasboomi fii naxwi sacdu sacdalawsi lafdigaa iyo wixii lamidee dhexdii ayuu ku nasboomi wa dumma dami waftax fadxi awalan kan hore tusib wada asiibi halkanna wuxuu ka hadlayaa ismi macrifo mufrad ayaad u nidaysay mufrad macrifo markaan nidhaahno waxaa soo gelayaa horay buu macrifo u ahaan jiray ama nidaha macrifaynayaayo waa nakiro maqsuudaah adigu waa la binaynayo waxaad u idaafaysay waxaan u waxaad u nidaysay mufrad macrifo haddii aad u nidaysay mufrad macrifo in la binayee yahay mufradkii macrifadahaa laftiisii baad soo celisay isla markaana waad idaafaysay mufrad macrifa u idaafaysay mar yaad waxaan u u nidaysay markii hore mufradkii macrifada ahaa laftiisii baad soo celisay mufradnimadii baad ka saartaye waad idaafaysay waxaa la samaynayaa miiaal yaa sacdu sacda alawsi yaa tamiimu tamiima cadiyin yaa zaydu zaydaalyacmalaati dubbali tadaawala alleylu calayki fanzili ismigan dambe idaafaysan in la nasbinayaa waa geedka go-an in la nasbiyaa laazim weeye war kale ma yaalo yaa zaydu zayd alyacmalaati soo maaha yaa zaydu zayd alyacmalaatida dambe zaydka inaad nasbini waa laazim ka hadal uma baahna keliya waxaa ka hadal u baahan waxa nasbinayo caamilka nasbinayaa muxuu yahay afar wej ayaa la isugu khilaafsan yahay caamilka nasbinayo waa munaada mustaqiloo xarfuniddaa ka xadfan munaada mudaafe weeye waa qowl qol labaad ficli maxduufa nasbiniyo acni iyo amdaxu iyo waxa ayaa loo qadari qool labaad wey qol saddexaad waa taabic oo weliba waa nacti maya waa bayaan maya waa tawkiid lafdi ah maya waa bedel waayahay waa qowl saddexaad qool afraadaa jira aduu ilaa afar qowl ayaa la isugu khilaafsanaa waxa nasbinayo caamilkaa la isku khilaafsan yahaye in la nasbinayo laiskuma khilaafsana taa garanay ismiga hore mufradka macrifada ahayd u nidaysa ka waran laba wej ayaa kuu bannaan inaad damisa waa bannaan tahay yaa zaydu haddii aad damiso dee caashigaratii waa bannaankuu yaallaa samatarloog ma taqaanaa samatarloog weeyo waaa waa mufrad calab oo mabniyo calaa dama fii maxalli nasbin yaalla waa garanay haddii aad nasbiso maxaad ku nasbinhays yaa zayda zayd alyacmalaati baa tiri siiba weyhi iyo waxaa isku khilaafseen mubarid siiba weyhi wuxuu leeyahay zaydkan yacmalaadka dambuu idaafaysan yahay oo yaa zayda zaydalyacmalaati soo maahan asalku wuxuu ahaa yaa zayd alyacmalaat zayd kalaa dhexda laga geliyey muqxam waaye zaydkan dhexda la geliyey siiba weyhi a waddadaa maray oo waa munaado mudaafuu ku wadaa mubaridna wuxuu leeyahay mubarid iyo mubarad labada waa la yidhaahdaa kii wax qaboojiye iyo kii la qaboojiye ashuunu kale la yidhaha waa asagoo nin madaxa cararayo ashuuna lagu daday ee nin madaxa u yeedho wuxuu yidhi kaala balye imow kiiuu ka soo cararay hadhow nin u diray bal ninkii waa la waayey soo raadiya nin sheekhu u yimid saaxiib ay ahaayeen wuxuu yidhi iqariniyo ninkii wakaa soo socdee meel kale ma leh meel tallaagad biyo lagu qaboojiyu geliyey waa ku dedi ashuun ninkaa imaaday hadhow markuu waayo iska tegay ukhrijaa mubaraduu dhahay kan la qaboojiyo ka soo bax meesha <laughs> marka wuxuu jeclaan jiraa la yidhaha mubarid ismi faacil in laga dhigo muxuu ahaa kii wax qaboojinayay wax saasa ah. mubarad ismi mafcuul loola sheey adigu waa ka mubarad wuxuu leeyahay zaydal yacmalaatidan dambe waa sideeda mudaaf u tahay zaydka horena mudaafu ilayhi baa ka xadfanoyaa zaydalcmalaati zaydalcmalaati bay asalka ahayde warubamaa jaru ladii abqow kamaa qad kaana qabla xadfi maa taqal laakiin bishardi an yakuuna maa xudifu mumaailan wayuxdafu aani fayabqa alwalu kaxaalihi idaa bihi yatasilu waa anagii soo marray bisharطi cadfin waidaafatin ilaa mili اladii lahu adafta alwala yacni waxaa bannaan laba ismi laba ismi isu idaafaysan mudaafu ilayhi xadafto mudaafkiina mudaafu ilayhi wax u joogo kale aad ula dhaqmato tanwiintii iyo aad ka ilaaliso tii oo kale weeyuu leeyahay oo yaa zaydalyacmalaati zaydalyacmalaati bay ahayde yaa zaydalyacmalaatidii horaa yacmalaadka laga xadfay mudaafu ilayhi wax uu joog ahaanna waa loola dhaqmihay waddadaana mubarad ayaa mariyey wakaab yantasibu waxaa nasboomi aanin kan dambe wuu nasboomi fii naxwi sacdu sacdalawsi lafdigaa iyo wixii lamiday dhexdii ayuu ku nasboomi sacadow sacdalawsireen oo sacadkoodiiyo wadumma dami waftax fadxii awalan kan hore tusib xaqad asiibiye almunaada almudaafu ilaa yaa ilmutakalim munaadihii yaa ulmutakalimka loo idaafeeye ayuu u baab yahay wajcal munaadan saxa in yudaf liya ka cabdii cabdii cabda cabdaa cabdiya wajcal yeel munaadan munaadaha oo saxa saxiixa in yudaf haddii la idaafeeyo liyaa-in ya loo idaafeeyo ka cabdi iyo wa cabdi iyo wa cabda iyo wa wacabdaa iyo wa wacabdiya ka yeel halkan wuxuu ka hadlayaa ismiga munaadahee laee mudaafka noqday mudaafu ilayhigiisa yaaulmutakalim haddii ay noqoto sida la yeelayo labow kala qaad ismigan munaadaha yaaulmutakalimka loo idaafeeyey ab iyo um in uu yahay iyo inuusan ahayn ab iyo um haddii uu yahay soo wada toban luqaa ku bannaan ab iyo um hadduusan ahayn lix luqaa bannaan shan luqaa adigu caadi ah hal luqana way ku daba daraan daciifna wey waayahay luqadii shanaad ee daciifka ahayd luqadii lixaad ee daciifka ahayd ayuu musanifka ka tegey shantii kaluu sheegay shantaasi waxaa eh, isticmaal ahaan ugu badan yaa ulmutakallimka inta la xadfo kasrihii in la baaqiyeelo oo yaa cabdi inaad tidhaho yaa cibaadi fattaquuni yaa xarfu nidaayin cibaadi munaada mudaaf mansuub calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calaa maa qabla iyo ilmutakalimi اmaxduufati liلtakfiif manaca min duhuuriha ishtigaalu akhiri bixarakati اlmunaasaba liana ya almutakalimi maxduufata litakfiifi laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha waa cabdi mudaafu ya almutakalimi maxduufatu litakfiifi mudaafu ilayhi manu cala sukuun fi maxali taasi waa mid tan labaad yaa cabdii in la yidhaahdo ya ay joogto saakinna ay taoy reeban tahay iyadana waa la icraabun cabdi munaada mudaaf mansuub calaamatu fatxatu muqadamatu calaa maa qabla yaa ilmutakalim cabdi mudaaf yaa lmutakalimkana mabniyu cala sukuun fii maxalli jari mudaafin ilayh luqa saddexaad cabdiya yaada in la fadxiyo iyadana waa la icraab yadii unbaa fadxa lagu bineeyey saddexdaasi waa sahlan yihiin luqada afraad ya'dii in alif loo bedelo kasrihiina fadxa loo bedelo ya'dii baa la bedelaya garo ya'dii aad alif u bedeshay kasrihii ka horreeyana fadxaad u beddeshay yaa cabdaa yaa xasrataa calaa maa faradtu fii janbi illaah yaa weylataa laytani icraabkii wuxuu noqonaya yaa cabdaa yaa xarfu nidaa'in cabda munaada mudaaf mansuub calaamatu nasbihi fadxatu muqadaratun calaa maa qabla yaa'i lmutakalimi lmunqalibati alifan bacda qalbi kasratihaa fadxatan yaa ulmutakalimkii alifta loo bedelay horteeda ayay ku qadaran tahay xarakatulicraabkii fadxadii manaca min duhuuriha ishtiqaalu akhri bixarakati اlmunaasaba lianna ya almutakalim almunqalibata alifan mudaafun ilayhi mamnuuc cala sukuun fi waxaan ujeedaa laa yunaasibu illa kasru qablaha cabda mudaaf wa yaa lmutakalim baad leedahay yaa lmutakalim almunqalibatu alifan yaa lmutakalimkii alifta u bedelmatay mudaafun ilayhi mamnuc ala sukun fi xalijar qolaa waxay leeyihiin maya aliftan lafteeda mudaafu ilayhi ha laga dhigo oo ha la yidhaahdo cabda munaada mudaaf waxaan cabda mudaaf walalifu mudaafun ilayhi wamni cala shuqun fi maxalli jar meeshaa waxaa ka soo baxaya alif damiir mutakalim ah ayaa soo bixi carabiyada kale kuma uusan jirin alif damiir mutakalim ah alif damiir mukhaatab waa noqdaa idribaa damiirulghaa'ibna waa noqdaa yadribaani mutakalim inuu noqdo lama aqoonin hee mawdicanuu noqday laqas baa jira xataa la yidhaahdo ayaa caaliman laaxa shawaariqu nuurihi waman cindahu cilmu lcawisi yuraadu eh. adigu adigu ali ah, damiirulmutakalima bal sheegaa la yidhaahdaa kii jawaabayana wuxuu ku jawaabay eh, ayaa xasrataa bilbaabi jaa'ad mujiibatan kulahaa xasrataa ayaa yaa xasrataa calaa maa faratu aayaddaasa bannaanka taagan kulaha oo kuu jawaabaysa waa muxuu ayaa almutakalimka alifta loo bedelay luqada afraad ee eh, luqada shanaad aliftii in la gooyo fadxihiina la baaqi yeelo la yidhaahdo yaa cabda tii unbay la ecraab tahay ee aliftii unbaa li takhfiifi loo cadfay shan taalluquu musanifka sheegay wuxuu ka tegay yaaulmutakalimkii inta la xadfo kasrihii yaaulmutakalimka ka horreeyana damme in loo bedelo oo yaa cabdu la yidhaahdo oo talow maxaa loo damiyey waxaa loo damiyey tashbiihan binakirati almaqsuuda nakira maqsuudaa lagu shabihihay nakira maqsuud soo dame laguma binayn jirin haa kani mucrab weeye mabni ma ahe laakiin xarakatu tashbiih ayaa aakhirka laga saaray oo na nakiro maqsuudaa lagu shabahay oo xaggee ka shabahay wuxuu ka shabahayaa cabdu waa macrifa alkuma jirto calam ma aha idaafo muuqatoo macrifeen haysana ma jirto sida yaa yaa rajulu oo kale rajul calamna ma uusan ahayn mana uusan idaafaysneen alla kuma ayan jirin macrifuuna ahaa dhankaasay iska shabahayaanoo he dama sidaas aakhirka looga saaray laakiin damatu binaa'in ma ahe waa damatu tashbiihin lixdaa luqa ayaa ku bannaanoo luqada u dambe ay liidato munaadaha aan ka hadlaynaa yaa-ulmutakalimkana loo idaafeeyey waa munaada saxiixu ulaakhira waxaan soo marnay baabulidaafa markii aan soo maraynay ismiga yaa-ulmutakalimka loo idaafaynayaa siddeed qeyb ayuu u qaybsamayey siddeeddaa qayb saddex ee afar ka mida muctal ama muctal wax daba socday ahaayeen ismi alif ku jiran midya ku jiran taniya jamcu mudakaru saalim afartaasi wuxuu kaga soo hadlay baabulidaafe isbedeli maayaan ayagu haddii loo nideeyo iyo haddaan loo nidaynin waa isku mid ee waxaa laga hadlaya waa afartii kale mufrad saxiixa ah, jamcu tagsiir saxiixa ah, jamcu mu'anau saalim muctal jaarin majra saxiix afartaa weeye waxaa laga hadlayo wajcal yeel munaadan munaado waxaad ka yeeshaa munaadaha oo saxa saxiixa muctal aan ahayn saxiixa waxaa la mida muctalun jaarin majra saxiix dabyun iyo dalwun ayaa la mida wajcal yeel munaadan munaado waxaad ka yeeshaa munaadaha oo saxa saxiixa in yudaf waa haddii la idaafeeye liyaa-in ya loo idaafeeyee ka cabdi iyo wacabdii iyo wacabda iyo wacabdaa iyo wacabdiya ka yeel وفdx أو ksr وxdف ysdmr في ybna uma ybna cama laa mfr n yudaf liya inta waa shardiya yudafna waa ficlu shardi jawaabu shardigiina wuu xadfay jawaabu shardina insha allahu tacaala jawaasimta ayaan ku mari doonaaye marka la xadfayo laba shardi ayuu leeyahay adaatu shardiga in waa inuu noqdaa kow ama idaa ficlu shardigana waa ficlu shardigaoo mudaarici jawaabu shardiga in la xadfa daruuratunadmi wey marka daruuratunadmi buu u xadfay wa fadxun fadxa aw kasrun ama kasra iyo wa xadfulyaaiyo in la xadfay istamara wuu daa'imay fii yabna umma yabna camal ama far halkanna wuxuu ka hadlayaa ismigii munaadaha ahaa waa la idaafeeyey yaaulmutakalimna looma idaafeyn ismi daahira loo idaafeeyey ismigaa daahirka ayaa yaaulmutakalim loo sii idaafeeyey ismigii munaadaha ahaa waa la idaafeeyey oo ismi daahir ayaa loo idaafeeyey ismigii daahirka daahirkaa yaaulmutakalim loo sii idaafeeyey sida yaa ghulaama hulaamii oo kale laba luqa keli ayaa ku bannaan labadaa luqa waxa weeyaan ya'dii inay joogto reeban tahay ama fadxisan tahay yaa hulaama hulaamii ama yaa hulaama ghulaamiya labadaa ayaa bannaan waa hadduusan ibnu cam iyo ibnu um ahayn ibnu cam iyo ibnu um haddii uu yahay afar luqaa bannaan musanifka labaa bannaan buuy labana waa annagii kutubtii hore ku marnay laakiin khudariga labadaas wuxuu ka dhigayaa inay daruuratu nadmi iyo arrimaha yihiin afar labada musanifka uu sheegay waxaa weeyaan yaaulmutakalimkii inta la xadfo kasrihii in la baaqi yeelo oo yabna ummi yabna cammi la yidhaahdo iyo yaaulmutakalimkii alif inta loo bedelo aliftiina la xadfo fadxihii in la baaqi yeelo yabna umma yabna camma labadaasiba qira ahaan waa loo aqriyo weliba sabcada ayaa aqriyey yabna umma laa ta'khud bilixyati iyo yabna ummi laa ta'khud bilixyati labadaasuu musanifku sheegay laba kalena way jireen yaaulmutakalimkii in laba daayo idoo saakina yabna ummii wayaashu qayiqa nafsii anta khallaftanii lidahri wabeydka anagii soo marayni soo maahayn yabna ummii la yidhaahdo iyo yadii alif inta loo bedelo aliftii in la daayo yabna tacammaa laa taluumii warjici wahjici soomaana soo marin labadaa luqa khudariga wuxuu leeyahay daruuratu nadbi weeye caadi uma bannaana wa fadxun fadxa ow kasrun ama kasre iyo waxadful yaai ya'dii in la xadfo istamara wuxuu daa'imay fii yabna umma yabna camma yabna umma hooyaday wiilkeediyey yabna camma adeerkay wiilkiisiiyow laa mafarra meel loo calanaa ma jirto wa fi abati ummati carad waksir aw iftax wa min alyataaci wad wa abati wa ummati labadaa lafdi carada wuu soo dariyey fi nidaa'i nidaha dhexdii ayuu ku soo dariyey waksir kasri aw iftax ama fadxi wa taa'u ta'dana ciwadun bedel weeye min alyaai yaday bedel ka tahay ciwad ka tahaye yacni wuxuu leeyahay ismiga yaaulmutakalimka loo idaafeeyey munaadaha ab iyo um haddii ay noqdaan shantii luqa ama lixdii luqa ismiga yaaulmutakalimka loo idaafeeyey ku bannaaneed way ku bannaantahay waxaa kaloo bannaan afar luqoo kale musanifka laba luqoo kale labuu bushinayaayoo aad uma bannaano uu leeyahay laakiin kutubtii hore annagii kusoo soo marnay afar luqaa bannaan afartaasi waxaa weeye luqada ugu fiican yaa-ulmutakalimkii inta la xadfo meeshay yaa-mutakalimka taalle ta in la dhigo lana kasriyo oo yaa abati yaa ummati aad tiro ta'da fadxi luqa labaad wey yaa abata yaa ummata labadaa lu musanifka sheegay waayahay wa fi nidaa abati ummati carab waksir awifta kasri ama fadxi ta'du u jeedaa oo abatidhe ama abatadhe ya'dii iyo ta'du inay wada joogaan ama ya'diioo alif loo bedelay aliftii iyo ta'dii inay wada joogaan ka waran musanifka macaa khudariga lagu daro daruuratu nadmi bay ku wadaan laakiin qaar waa inay yar ood qaliil tahay waa laisla yahay daciifna tahay laakiin daruuratulnadmi ayay khaas ku tahay ayay iyagu leeyihiin ayaa abatii laa zilta fiina fainama lanaa amalun fi lceyshi maa dumta caashiyana baytu shaacira ayaa abatii tadii iyo yadii buu isu keenay iyo yaa abataa callaka aw casaykana bayd kale weeya wa fi nidaa abati wa abati wa ummati carada caradadaasaa waxoogaa la bushinayaa caradka waxaa la yidhaahdaa shay aan caadi ahayn ee markaa yimi inuu sii joogana aan la aqoonin macnaheedana wuxuu noqonayaa qiyaasnimada kuma fiicna sidaana ma aha xaqiiqada qiyaasnimaday aad ugu fiican tahay carad inuu ku sheego ma aheene way wanaagsantahay inuu yidhaahda yahay abati iyo ummati waa mubtada carada jumlada maadawiyadana waa khabarkii abati mubtada weeye marfuucun biاlibtida calaamatu rafcihi damatu muqadaraة calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bikasrati اlxikaaya amati waagu munaadaha jira kasradiisan iman jirta lagu xikaayoonaya ummatina waa ku cadfin yahay carada ficil maadi faacilka waa damiir mustatir oo amati ummati ayuu noqonaya bimacna madkuur ayuuna ugu noqonay fi nidaa jaarmajurkana ku tacalluji jumladana khabar wey amati wa ummatii carada wuu soo darriye madkuurkaa fi nidaai nidaha dhexdii ayuu ku soo darriyey waksirtaada kasriyo abati ummati dheh aw iftax ama fadxiyoo abata ummata dheh wataau tada ciwadun wuxuu bedel ka yahay min alyaai ya-da ayuu bedel ka yahay wallahu aclam sal allah wslam wbaarak ala nabiyina